bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi wصaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala baab fi الtanaazuci yajuuzu fi darabanii wdarabtu zayda icmaalu اlأwli waاkhtaarahu اlkuufiyuuna fayudmr fi الthani kul ma yaxtaaجhu aw الthani waاkhtaarahu اlbasriyuuna fayudmr fi اlأwli marfuuchu faqط ilى aakhirih inta waxaan ka gelaynaa waxa weeyaan wax la yidhaahda tanaasuc tanaasuc waxaa waay luqa ahaan takhaasum waay wax la isku haysto yaa tanaasuc la yidhaahda luqa tacriif ahaan ama baabu naxw markii la jooga waxa weeyaan an yatawajaha caamilaani fa akhar ilaa macmuulin mutaakhirin fa akhar waa cagsi ishtiqaalkii hadda aan soo dhaafnay ishtiqaalkii wuxuu ahaa eh, macmuula hormarayo caamil baa dib marayo markaasaa laleeyahay macmuulkaas hormaray hal huwa macmuulun eh, lificlin am huwa mubtada midkaana cagsigeeda weeyaan macmuulkii waa dib maray wataqadama caamilaani fa akhar kulu minhum min almutaqadimayni yatlubu lmutaakhira linafsih an yataqadama caamilaani mutasarifaani wayataأkhara canhumaa macmuulu yaطlubhu kulu minhuma linafsihi kaasaa la yidhaahdaa marka musanifku wuxuu leeyahay yajuusu waxaa banaan fii darabanii wadarabtu zayda icmaalu اlأwali fiiri hadirtaan taqadama caamilaani darabanii darabadaas iyo darabtu labadaas caamil wa taأkhara canhumaa macmuul waaxid wahwa zayd wa kulu min alcaamilayn mutaqadimayn yadlubu almacmuul almutaakhir lianna darabanii waa ficlii mafcuul faacilay rabtaa oo waxay rabtaa inay ka dhigata zaydkaas faacil oo la yidhah darabanii zaydun wa darabtuna waa ficlii faacil waxay rabtaa mafcuul inay zaydan ka dhigato marka labadiba waa banaantaa lagu leeyahay ina tiraa darabanii wa darabtu inaad zaydan tiraaho midka dambe aad ku camal siisid iyo inaad darabanii wa darabtuhu zaydun inaad tiraaho zayd faacil aad ugu dhigta kan horo labadaba waa banaan yihiin laakiin ayuhumaa awlaa a laysku haystaa marka wuxuu leeya yajuusu fii darabanii wa darabtu zaydan icmaalu lawali awalka in la camal siiyo oo la yidhah darabanii wa darabtuhu zaydun in la oo zaydkan macmuul ilawel looga dhigo faacil ou noqdo waاkhtaarahu اlkuufiyuuna kuufiyiinta waxay leeyihiin labadaa hadday ku doodaan midka hore alxaqu liman sabaqa fa yudmaru fi thaani markaas midka labaad waxaa loo qariyaa kulu maa yaxtaajuhu wuxuu u baahan yahay haddaan zaydkaas macmuul lilficli ilawal ugu dhigno ficilka labaad laga qadiyo waxaa la siinaa ficilka labaad damiir oo u dhigmo isimka lagu doodayo marka maxaan leenahay haddeertaan darabanii wuxuu u baahan yahay faacil wa darabtuna waxay u baahan tahay mafcuul haddaan zaydun faacil ka dhigno darabtu maxay u baahan tahay marka mafcuul mafcuulkii damiira looga dhiga waxay noqonaysaa darabanii wa darabtuhu zaydun marka kan dambe wuxuu u baahan yahay waa la siinaa waa damiira loogaga dhigaya fa yudmaru macnaha damiira looga dhigaa fi thaani kulu maa yaxtaajuhu waاkhtaarahu اlbasriyuuna may aw ithaani yajuusu fii darabanii wa darabtu zayda icmaalu اlأwal waa soo sheegnay aw ithaani icmaalu thaaniya banaan midka labaad in la camal siiyo waاkhtaarahu اlbasriyuuna midka dambe oo macmuulka lagu doodaya la xariiro in la camal siiyaa fiican reer kuufiina reer basriina qabaan fayudmaru yudmaru fi lawali midka hore waxaa loo qariyaa markaas marfuucuhu faqad kan hore wuxuu u baahan yahay un baa loo samaynayaa hadda darabanii wuxuu u baahan yahay faacil maadaama wuxuu u baahan yahay faacil ou yahay darabani huwa a loo qadara wa darabtuna zaydana a mafcuulka looga dhiga waa midka labaad markii lagu camal siiyo kan horo inuu marfuuc baahan yahay oo cumdo ah iyo inuu fadlo u baahan yahay oo mansuub aha loo kala saara hadduu marfuuc u baahan yahay waa loo qarinaa damiira loogaga dhigaya hadduu mansuub u baahan yahay fadlana waa laga goynayaa saas waa hadda haday ahaan lahe darabtu wa darabanii zaydun hadday ahaan laheyd oo zaydkaas kan dambo darabanii looga dhigo darabtudaas oo ficli faacilka ee mafcuulay u baahan tahay waxba looma qarin lahayn oo darabtuhu wa darabanii zaydun lama dhahay taa marka saas weeyaan naxwu qowli shaaciri weeyaan oo jafownii walam ajfu lakhillaa'a ligayri jamiilin min khaliiliya min khaliili muhmilu waxau ihi jafownii waa i gooyeen walam ajfu aniga ma goynin alakhilaaa wadaayaashii aniga ma goynin fa inii saas inay tahay inanii haa inaniyaa ka maqan jafownii walam ajfu alakhilaaa inanii ligayri jamiilin min khaliilaya ama min khaliilaya muhmilu ama min khaliilii muhmilun marka jafowni way i gooyeen walam ajfu aniga ma goynin fiiri jafowni waxay rabtaa faacil liannahu jafow ficil maadi mabniyun cala الsukuun litisaalihi binuunin nuun اlwiqaaya waa ama jafa jafownii ficil maadi mabniyun calaa fatxati muqadara cala alwaawi oo alifta laga soo bedelay manaca min duhuuriha hiqalo iska dheh jafownii waa ficil gariibe dacownii dacownii oo kale ay lamid tahay ayadoo dacaa iska ahayd yaa alifteedii waaw loo bedelay litisaali nuunaniswa iyo ya-daas awgeed marka jafownii ficil maadi wa nuunu lilwiqaaya wa yaau lmutakalimi mafcuulu bihi muqadam ayib jafownii marka ficil iyo mafcuul waa faacilay rabtaa oo waxay rabtaa alakhilaau inay faacil ka dhigato jafownii alakhilaau in la yidhaahdo walam ajfune ajfu ficlu mudaaricu majzuum bilam wcalaamatu jasmi xadfu harf lcila walfaacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiiru ana walam ajfu ana yay joogtaa ayb marka jafownii walam ajfu ayadana marka ficil iyo faacil waa mafcuulay u rabtaa marka shaacirka hadda wuxuu siiyey alakhilaa'a midaan labaad yuu mafcuul uga dhigay kii hore marka waa laga tuuray kii hore marka maxaa loo qadarayaa faacil jafownii ay hum ala leeyahay walfaacilu damiirun Ah, may annagaa khaladnay waxa weeyaan jafaa uu ficilka ahaa jafaa asoo ficilki ah yaa waawuljamci la xariirsaday aliftii ficilka uu ku jiranayo waa la goy liiltiqaai saakinayn asoo jafaa uu ahaa yaa ficilkii waxaa laga dhigay waawuljamaaca lala xariiriyey marka iltiqaau saakinayn waawdaa marka waawdii faacil ka ahayd waay jafowni marka waxay noqonaysaa waa ficil maadi mabniyu calى fatxati muqadara calى اlأlifi manaca min duuriha calى اlأlif اlmaxduufati liltiqaaءi saakiniin manaca min duuriha tacaduru wاlwaawu faacil wa nuunu lilwiqaaya wa yaau lmutakalim mafcuulu bihi mabniyun calى sukuni fi maxal nasbin saasaa saxtii hore khalad waa aan ku celiyo markii hore ficilkan jafaa'a soo ahay yaa waaw-ljamaaca lala xariiri waaw-ljamaaca oo faacil oo saakina iyo jafaa alifteedoo reebanaa kulantay alifkii waa la goy liiltiqaa'i saakinayn jafowni alyidhi fatxada waxaa loo baaq yeelay oo lama dhihin jafuuni lama dhihin lianna alwaaw yunaasibuhaa damu maa qablahaa waxaa fatxada loogu baaq yeelay lidalaalati calaa ana almaxduufa alif jafownii marka icraabta alifta lagu icraabi waawgi waa faacil nuunti waa nuunluqaa yadi mafcuulu bihi marka waxay ahayd awalkii hore in la yidhah jafaani alakhilaau inay faacil ka dhigata akhilaau bay rabtay ayib kana walam ajfuna alakhilaa mafcuulu bihi inay ka dhigato markaasaa waxaa layihi midka dambeyu shaacirka ku camal siiyey ko markaasuu midda hore waxay u qarsanay u siiyey oo ahayd waxay u baahneed waa maxay alakhilaa oo jamcu tagsiir mudakar ah waaw oo bedelkeeda ah loo qari jafawni aleri jafani lama dhihin jafawni waawdi faacilka ahayd oo u laabanaysa alakhilaa u naftigeeda u laabanaysa marka kii loo diiday inay ku camal fasho oo alakhilaa wax u dhigmo oo waawljamca ayaa la sii waxaana loo siiyey liannahu marfuucu lmaxal waay jafownii waa i gooyeen asdiqadii walam ajfu lakhilaa anigana dadkii wadaayaasha ma aanan goynin fa inanii aniga muhmilun mid tuuraan ahay ligayri jamiilin wanaagga waxaan ahayn oo dhan oo min khaliilii ka ahaaday wixii khaliilkayga ama wadaagayga iga yimaado wax wanaagsan hadday yihiin waa ku qadariya waxun haddaa yihiin uma ictibaariyo waan iska tuuraa oo uma tixgeliyo marka maxalu shaahidka jafaa jafaani iyo ajfudaasa akhilaa ku dooday midka labaad markii lagu camal siiyey kii hore wuxuu u baahnay oo faacilkao waawdaa loo qariyey oo u laabanayso al akhilaadii u laabanayso markaasuu wuxuu ri walaysa minhu ka mid ma aha tanaasuci kafaanii walam atlub qaliilu min almaali waa lifasaadi اlmacnaa beytkaas musanifka asigaa aada ugu faahfaahiyey haddii la yidhaahdo walow ana maa ascىa liadnaa maciishatin kafaanii walam adlub qaliilun min almaali marka lama dhihi karo kafaanidaas iyo walam adlub yaa waxay ku doodeen qaliilkaas oo kafaanii qaliilun baa igu filnaan laha in faacilay u rabtaa walam aطlubna qaliilanay rabtaa inay mafcuul ka dhigato oo adlub ana ayaa ku qarsan marka labadoodii lama dhihi kara qaliilkay ku doodeen liannahu macno ahaanti ahaantiyaa diiday liannahu marka hore wuxuu iri ibnu eh, imru lqays walow anna maa ascaadaan socon lahay liadnaa maciishatin maciishatan ugu yar haddaan inan xasiliya aan u soco lahay kafaanii qaliilun min almaali wax yaroo maal aha igu filnaan lahay walam adlub aanan dalbi lahayn qaliilan hadduu dhihi lahaa macnihiyaa diiday liannahu markii hore wuxuu iri aniga haddaan wax yaro maciisha inaan marka hore raadiy aan u soco lahay wax yaraa igu filnaan lahay laakiin walam adlubtaas qaliil ma raadi karto markaas oo walam adlub mulkan yay noqonaysaa macnihiisa ku tooso yaa adlubta mafcuul uma qaadan karta qaliilan min xayثu lafdi waa ku qaadan kartaa laakiin min xayثu lmacnaa diidayso oo waxay noqonaysaa marka inuu yidhaahdo haddaan maciisho yar marka hore isaga soco lahay waxaa ikaafilahay wax yar oo aanan dalbi lahayn inaan boqortooye raadiyo laakiin boqortooye inaan raadiyo yaa igu kaliftay inaan wax yar oo maciisho aanan fiirinin markaasuu leey maciishadii yarnayna ma soo xasilinin mulkigana waan gaari waay marka shallaatay bay ka tahay marka sidaas daraaddeeda baa walam adlub ay qaliilan u noqon karin haddii saas noqoto waxay noqon lahayd hadaan marka horo wax yar aan raadi lahay wax yaraa igu filnaan lahay haddaan wax haddaan wax yar aanan dalbi lahayn waxaa weeyaan dhibkan iguma dhici lahayn marka nin wax yar dalbay ma aha ninkan wax weynuu dalbay marka wixii weynay waa gaari waay wixii yarayna marka horeba ma raadinin marka min xayu lmacnaa marka saa faahfaahin doona si oo sidaas kaga waadixsan markaasuu wuxuu ri wadaabiu yusamaa hada albaabu shaarixi waay yusamaa hada albaabu waxaa lagu magacaabaa baaba tanaazuci wa baaba alicmaaliyaa lagu magacaba aydan wa daabituhu tacriifkiisana wuxuu yahay an yataqadama caamilaani laba caamil inuu hormaraan weeyaan aw akharu laba caamil wax ka badan wa yataأkhara macmuulu hal macmuulna ou dib maro aw akharu wa yakuunu kulu min almutaqadimi inta cawaamil hormartayna wuxuu ahaanayaa طaaliban mid raadiyo lidalika almutaakhiri midkaas dib u dhacay ou raadinaya mithaalu tanaasuci alcaamilayni labadii caamil doodkooda mithaalkiisa macmuulan waaxidan ay ku doodeen qowluhu tacaala weeyaanoo aatuunii ufriq calayhi qidraa aatuunii ila imaada ufriq calayhi aan ku shubay qidran laami aan ku shubay ila imaado waxa weeyaan eh, dulqarnayn markuu mandiqadii sharqiga uu tegay dadkii aan hadalka fahmayna waxay ku yiraahdeen ina yaajuuja wamaajuuja mufsiduuna fi lardi fahal najcalu laka kharjan calaa an tajcala baynana wa baynahum saddan marka dadkaasaa ka codsaday yaajuuj iyo maajuuj baana handadayo sidaan isaga celino dhul in isaga dhisnaan rabnaaye adigaa awood iyo jundi haysatide waxa weeyaan maad meeshaan waxaan isaga celina aada noo dhistid markaasuu wuxuu yiri ninkaa dulqarnayn ah wuxuu ku yiri nin saalixa buu ahaaye mana aha sida iskandar almaqduuni iyo dad badan ay saas yihaahdaan ma ahane markaasuu wuxuu ri ilaahay wuxuu iiga siiyey yaa iiga khayr badan inaad kharji adinka ujro inaad isiisaan muqaabila an abni lakum hada aljidaar laakiin waxaad iila timaadaan aatuunii zubara alxadiidi xataa idaa saawaa bayna asadafayni qaala nfukhuu qisadaas waa qiso dheer waay marka qoladaasaa wuxuu ku yiriyay bal waxaad ii keentaan macnaha bir la kululeeyey oo markaa iyadoo insiyahaar ku dhacay iyo wixii laysku kululeeyey iyo laamigeedii inta eh, inta la keeno birtii iyo jidaarkii intuu dhiso ou dhexdeedana ku shubo marka waxaas oo la kululay uu dhex shubo marka zubar alxadiidi waxaa birta mideeda jajaban oo la kululeey iyo laami la laysku daray marka meeshii labada buur oo labadii jidaar oo la dhigay dhexdooda lagu shubo waxaa soo baxaya jidaar salbi oo aada u adag marka aatuunii zubar اxadiidi xatىa idaa saawaa bayna الصadفayn qaala اnfku xatىa idaa jacalahu naara qaala aatuunii ufriq calayhi qidra markuu naar ka dhigo wixii dhamma isla wada dhalaaleen yuu yihi markaan laami ha lagu shubo marka calaa kuli xaal waa macaanidaasi waa dheer tahay aatuunii ila imaado waa ficil iyo faacil iyo mafcuulu bihi awal waaye aatuunii aatuunii ficil amar mabniyu calى xadfi الnuun wاlwaawu aatuunii faacil mabniyu calى الsukuni fi maxali rafcin wالnuunu lilwiqaaya wa yaau اlmutakalimi mafcuulu bihi awal mabniyu calى الsukuni fi maxali nasbin ficilkan aataa laba mafcuulow qaataa faacilkiisii wuu qaatay maxaan ku iraahdaa mafcuulu bihi awalna waa qaatay marka wuxuu rabaa aatuunii qidran ila imaada mafcuulu thaani inuu qidr ka dhigto ufriq calayhi na waxay rabtaa ayadana waa ficil iyo faacil oo ufriqdaas waa ficil amr majzuum bijawaab ficil mudaaric majzuum bijawaabi اlamri weeyaane faacilkeedana damiiru mustatirun wujuuban taqdiiru ana weeyaane ayadana waxay rabtaa qidran mafcuulu bihi awal inay u qaadato ayib labadoodii marka qidri bay raadinayaan marka yaa lagu camal siiyey waa markaas aatuunii ufriq calayhi qidraa kan hore haddii la camal siiyo midka labaad wuxuu u baahan yahay yaa la siinayaa haddii midka labaad la siiyana midka hore marfuuc ma u baahan yahay mase maya yaa laleeyahay marka waxaa la siiyey ufriqdaas oo dambeyaa qidran mafcuul bihi looga dhigay aatuunii maxay u baahan tahay alayidhi markaas ayada faacilna way haysataa mafcuul awalna waa haysataa mafcuul thaani u baahan tahay waxba looma qadaray hadday faacil u baahnaan lahayd waa loo qadari lahay laakiin hadda xataa mafcuul awal ay haysataa hadday xataa mafcuul awl haysa lahayn waxa weeyaan waxba looma qadari lahayn wadalika lianna aatuuni ficlun wa faacilun wa mafcuulun waay ficil oo aataadi ah faacilkii oo waawgi ah iyo wa mafcuulun oo ya-daas ah yaxtaaju wuxuu u baahan yahay marka ilaa mafcuulin thaanin w friqna ficil wa faacil wa friq ana a faacilkeeda yaxtaaju ilaa mafcuulin wa ta'ahara canhumaa qidran baa kadib maray wa kulu minhumaana daalibun lahu marka labadoodii markay isla wada dalbeen yaa midkan dab hadda musanifka ma dhammaystirin midka marka fa ucmila athaani oo qidran mafcuulu bihi liufriq waay wa xudifa min alawali maa yaxtaaju ilayh liannahu yaxtaaju fadlatan walaysa cumda oo marfuucu ma baahno sidaasaa dhammaystirkeediyaa ka dhiman wa mithaalu tanaasuci alcaamilayni labada caamil doodkooda mithaalkooda akhara min macmuulin ay ku doodaanne waxa weeyaan daraba wa akrama zaydun camran daraba waxaa garaacay wa akrama zaydun zaydna wuxuu karaameeyey camran marka fiiri daraba waxay rabtaa in zaydunna faacil ka dhigato camrana mafcuul ay ka dhigato akramana waxay rabtaa zaydun in faacil ka dhigato camrana mafcuul ka dhigato marka hadda maxaa lagu camal siiyey akramada dambaysaa la siiyey akrama zaydu camran zayd wuxuu faacil yahay akrama camrana mafcuulkii akrama buu u yahay darabana waxaa u qadaran damiir oo huwa ah oo zaydka u laabanay halkii faacilu cumdo ahaa loo qadara iyada daraba huwa ay zaydkia laleeyahay faqad camran waa laga goynaa oo lama dhahayo darabahu ay huwa zayd lama dhahayo marka labadii ficil maadaama midka dambe la siiya kan hore cumdadii faacila loo qadaraa bas wa mithaalu tanaasuci akhara min caamilayni laba caamil wax ka badan ku dooditaankooda macmuulan waaxidan ay ku doodeen waxaa ka mid eh kamaa sallayta wa baarakta wa taraxamta calaa ibraahiim fa calaa ibraahiimti madluubun waxaa loo dalbay likulli waaxidin mid kasta oo min hadihi alcawaamil athaalitha atthalaatha saddexdan caamil yaa mid kasta uu raadinaya salayta calaa ibraahimay rabta wa baaragta calaa ibraahimay rabta wa taraxamtana calaa ibraahimay rabta marka yaa la siiyey waay waxaa la sii taraxamtada ugu dambayso calaa ibraahim jaar wa majruur mutacaliqu bitaraxamtaa laleeyahay kuwaan salayta iyo wa waxaa leey waxay u baahan yihiin maanta waa maxay markaasaa leey faacilkii waa haystaan salayta wbaaragta ta'daas wada faacil waay waxay u baahan yihiin waa jaari iyo majruur oo fii maxali mafcuulu bihi ayaga u ahaan lahaa yay u baahan yihiin markaasaa laleeyahay haddayba marfuuca waxay u baahan yihiin aysan ahayn waa laga goynayaa marka waa laga gooy ayib wa mithaalu tanaasuci akhara min caamilayni laba caamil wax ka badan ku oo akhara min macmuulin macmuulkoo wax ka badan ay ku doodeen waxaa weeyaan qowluhu calayhi salaatu wasalaamaa ka mid e tusabbixuuna wa tuxamiduuna ama wa taxmaduuna wa tukabiruuna dubura kuli salaatin halaathan wa halaathiina fiiri akhar min caamilayni tusabbixuuna waa caamil wa taxmaduuna waa caamil wa tukabiruuna waa caamil waa caamil kasta oo faacilkiisa wato لأnhu تusabixuuna ficil mdaaric marfuuc bthubuuت الnuun wاlwaaw faacil taxmaduuna wa tukabiruunana waa lawada mid marka mid kasta waa sadex ficil oo mid kastaba ficil oo ficilka uu yahay iyo faacilkiisa oo wato waxay rabaan markan dubura kuli salaatin oo caamil ah ثaلaaثa وaثaلaaثiina eh, dubura kuli salaatin oo darf ah oo macmuul ah iyo halaathan wa thalaathiina oo asigana macnaha asna darafnimo lagu nasbinayo iyuu rabaa asigana inay wada qaataan oo tan hore waxay rabtaa tusabixuuna dubura kuli salaatin halaatha wa thalaathiinay rabtaa wa taxmaduuna dubura kuli salaatin halaatha wa thalaathiinay rabtaa wa tukabiruuna dubura kuli salaatin halaathan wa thalaathiina duburadaasoo macmuul ah iyo halaathan wa thalaathiina oo ayadana macnaha waxaa weeyaan mafcuulu muطlaq ah labadaas yaa laba macmuulo saddex caamila raadinayso markaasuu iri faduburadii mansuubu calى darfiya wa halaatha wa thalaathiina mansuubu calى anahu mafcuulu muطlaq inuu yahay yacni naaib waa mafcuul ma aha laakin yanuubu can اlmafcuuli cadaduhu yaa noo imaa doonta kan cadadkii waay hadaad meesha dhihileed darabtu darban ad dhihileed hadaa halaatha darabaatin aad tiraa halaathadaas naaiba can اlmasdar waay mafcuulu muطlaqa lagu nasbina bmacna liannaha naa'ibaة can اlmasdar waqad tanaasacahumaa labadoodii waxaa ku dooday kulu min alcawaamili halaatha asaabiqati calayhima marka yaa la sii waay qaacidadii hadda nala soo dabaqay fiiri waxaa la siiyey tukabiruuna waxa weye duburada dharf mansuub cala dharfiya dharfu makaan mansuubun cala dharfiya calaamatu nasbi fatxa daahira dubura mudaaf kuli mudaaf ileyh kuli mudaaf salaatin mudaafu ileyh wاdharfu mutacaliqu bitukabiruuna alaleyh ثلاثا منصوب على أنه مفعول مطلق wanaasibuhu tukabiruuna waay maxaa yeelay waxaa la siiyey midka ugu dambeeyo kuwa ugu horeeya maxay u baahan yihiin a layidhi markaan kuwa u horeey waxay u baahan yihiin baa layidhi maxaan ku idhaahdaa shay fadla ah liannahu faacilkii waa haysaan marfuuci marka waa laga gooye haddaa midda damba hadda loo diidi lahay oo la dhihi lahay tusabbixuuna yaa lagu siiyey labadan waxa ka dambeeyo waa loo qari lahay oo wataxmaduuna wa taxmaduuna iyo wa tukabiruuna damaa'ir baa lala xariiri lahay liannahu midka labaad wuxuu u baahan yahay ama fadla ha ahaado ama cumdo ha ahaadee waa in waa in lala xariiriyaa kan hore hadduu cumdo u baahan yahay basaa loo qadaraya marka maxay noqon lahayd haddii tusabixuuna ay macmuul u yihiin dubarada la lahaa wa taxmaduunahaa wa tukabiruunahaa aa dhihi lahaa oo duburki damiir uu laabanayo yaa iyada lala xariiri lahay laakiin halaathan wa thalaathiina sida lagu keeni lahaa in lafdigeedu la sheego unbay noqon lahayd oo la yidhaahdo markaas wa taxmaduunahaa halaathan wa thalaathiina wa tukabiruunahaa halaathan wa dubura kuli salaatin aada ilaahay aad aad ku tasbiixsanaysa inay noqon le markaa tusabixuunadaasaa la aadi lahay ayib markaasuu musanifku wuxuu yiri idaa taqarara haadaa midkan hadduu sugnaado fa naquulu waxaan leenahay laa khilaafa khilaaf ma jiro fii jawaazi icmaali ay lcaamilayni labada caamil midkii ka ah oo la doono in la camal sii karo aw ilcawaamili shaqaalayaashaas midii ka ah in la camal sii doonto oo shita aad doontid midkaad ka doontid in la camal sii karo inay bannaan tahay khilaaf kama joogto wa inama alkhilaafu fi lmukhtaar keebaa wanaagsan falkuufiyuuna waxa weeyaan yakhtaaruuna waxay dooranayaan icmaal alawali midka hore camal siintiisa lisabqihi bay u dooranayaan asaa hormaray bay leeyihiin walbasriyuunana yakhtaaruuna waxay dooranayaan icmaal alakhiiri waa liqurbihi fain acmalta alawala midka hore haddaad camal siisid admarta fi thaani midka labaad waxaad u qarinaysaa oo damiir aad ugu dhigaysaa kullamaa yaxtaaju ilayh wuxuu u baahan yahay oo dhan oo min marfuucin ah iyo wa mansuubin wa majruurin wadalika naxwu qowlika waxaa tidhi qaama waxaa istaagay wa qacda akhawaaka labadaadii walaal aa fariistay marka waxa weeyaan hadda fiiri qaamo iyo qacada yaa waxay ku doodeen akhawaakadaasay ku doodeen marka waxaa la siiyey midka dambe oo qacada ayaa akhawaaka faacil loogaga dhigay qaama in la yidhaah bay ahayd marka mithaalkan hadda nusqadan aniga io hortaalo qaama wa qacada akhawaaka waxay ahayd qaamaa waqacada akhawaaka in la yidhaahdo alifaa la xiriirto oo marka maadaama qacada aan akhawaaka macmuulka ayda aan siinay qaama waxay u baahan tahay oo oo maanta maxaan ku iraahdaa damiirka ah waa la siinaa qaamaa yaa leeyahay hadda laakiin mithaalka asiga wuxuu ka wataa fain acmalta alawala admarta fi thaani kula maa yaxtaaju ilayh min marfuucin wa mansuubin wa majruurin haddaan kan hora siino sida hadda uu wado qaama waqacadaa akhawaaka in la yidhaahdo waay kii hora marka akhawaaka faacil qaamo waay waqacadana damiira loo qadarayao waqacadaa yaa la leeyahay nuskhadaas marka saasay sax ku tahay lianna wuxuu ka sheekeeyu hayaa fii ma idaa ucmila alawal wa qaama wadarabtuhumaa akhawaaka qaama waxay rabtaa akhawaaka faacil inay ka dhigto wa darabtuhumaa darabtudaasna waxay rabtaa akhaweyka inay mafcuul ka dhigato marka akhawaaka faacilaa laga dhig qaamaa la siiye marka mafcuulkii darabtu ay u baahneed humaadii waa loo qariyey humaa damiira lala xariiriyey oo marka meeshay akhaweyka mafcuulka qaada lahayd bedelkeeda humaadaasoo damiir ahay mafcuul u qaadatay waxaa lamid e wa marartu bihima akhawaaka fiiri qaama waxay rabtaa akhawaaka faacil in u qaadato wa marartuna waxay rabtaa inay jaari i majruur u qaato biakhaweyka la yidhaahdo kii horaa lasi oo qaamada ahayd kii dambe jaari i majruurkii ou akhaweyka u qaada lahay bihimaadaasaa loogu bedelay marka taas waxaad ka ogaanaysaa nuskhada saxdee qaama waqacadaa akhawaaka in la yihahdo nusqadiisa aniga waa iga maqan tahay wadalika لأن alisma almutanaasaca fiihi isimka lagu doodaya amhilada aan soo sheegnay wahwa akhawaaka waaye fi lmithaali alawali mithaalka horo akhawaaka lagu doodaya markaasu wadalika liana alisma almutanaasaca fiihi isimka lagu doodaya wahwa akhawaaka waaye fi lmithaali fii niyati taqdiim u qabaa asoor la hormari oo kale oo markaad tirahdid qaama waqacadaa akhawaaka akhawaakeed waxaa waa booskeeda qaama qaama akhawaaka waqacadaa in la yidhahay lamid tahay liannahu qaamadii faacilka min xaqii inuu la xariirsada bay ahayd taas waxay kaaga jawaabaysaa aliftan waqacadaa ku jirto saan laguu dhihin shay mutaakhir lafdan wa rutbatan ay u laabanaysaan laguu dhihinaa waxaa laleeyahay akhawaakaas lafdi ahaan ha ku dambayso laakiin mowqic ahaan waa horeysaahoo ficilkan qacadda ka horeeya faacil u tahay marka gariib ma aha waqacadaa alifteeda inay akhawaaka u laabato liannahu mutaqadimun canha rutbatan oo qaama akhawaaka waqacadaa iyay asalkeedii ahayd tanna waa lamid oo wa adoo yiri qaama akhawaaka wa darabtuhumaa adoo yiray lamid tahay midan dambena waxa weyan qaama akhawaaka wamaratu bihimaa marka damiirkan oo isimka ka dambeeya u laabanaya la yaab yuusan kula noqonin liannahu midka ka dambeeya uu laabanaya rutba ahaantiisa waa horeysaa oo waid ibtalaa ibraahiima rabuhu ay lamid tahay fadamiiru oo qacadaa alifteeda iyo humaa darabtu humaada humaadaas wa in caada calaa mutaakhirin mid dib u dhacsan haba u laabta lafdan uu dib dhacsan laakinahu mutaqadimu rutbatan rutbadiisa horeyso ficilkaas ka hor faacil u yahay kaas waxay ay hadda tadbiiq camali u tahay haddii midka horo la camal siiyo midka labaad wax allaale wuxuu u baahnahay isimkaas dambe bedelkiisa damiira loogaga dhigay wa in acmalta thaani midka labaad haddaad camal siisid fain ixtaaja marka fanduru waay fain ixtaaja alawalu midka hore hadduu u baahdo ilaa marfuucin admartahu waad u qarinaysaa oo fa qulta waxaad leedahay qaamaa wa qacada akhawaaka hadda fiiri labadoodii qaama iyo qacada akhawaakay rabaan kii danbaa la siiyey qacadadii marka akhawaakaa fariistay noqotay qaamaa marka maxay noqonaysaa qaamadii ficilkii waxaa la siiyey isimkay akhawaaka u baahnay damiir u dhigmoo alif ah la sii marka qaama ficil maadi mabni cala fatxi walifu faacil mabni cala sukuni fi maxali rafcin alifkaas waxaa loo siiyey liannahu waa cumda oo marfuuc ah kan hore marka hadduu cumdo u baahan yahay damiira loogaga dhigaya taas waa in wa in ixtaaja midka hore hadduu u baahdo ilaa mansuubin aw makhfuudin xadaftahu labadii ficil midka dambaad ku camal siisay midka hore faacil waa haysta asiga mafcuul inuu ka dhigto rabaa marka waa laga goynaya fa qulta waxaad leedahay darabtu wa darabanii akhawaaka darabtu waxaa i garaacay wa maya darabtu waan garaacay wa darabanii waxaa i garaacay akhawaaka i garaacay darabtuda hore waxay rabtaa akhaweyka in la yidhaaho mafcuul ay ka dhigato darabanina faacil inay ka dhigata ay rabtaa markaasaa layihi darabani dambe haddii lagu camal siiyo oo daraba ficil maadi nuun wiqaawiya mutakalim mafcuul bihi muqadam akhawaaka faacil darabaniay noqonay darabtu marka a waxay u baahneed mafcuulay u baahneed waa laga gooy waxaa layihi cumdo ma aha mansuub waay waxay u baahan waa lagoy lama dhihin darabtuhumaa wa darabanii akhawaaka lama dhihin waxaa lamid i wa marartu wa mara bi akhawaaka walaa taqul ha dhihin darabtuhumaa walaa marartu bihimaa ha dhihin lianna cawda damiiri damiirka laabashadiisa calaa maa ta'ahara wax dib maray oo u laabto lafdan wa rutbatan inama اktufira fi lmarfuuci midkii godnaay unbaa la saamaxay liannahu gayru saalixin lisuquud inuu dhaca waxaa weyaan lagama eh, uma haboono walaysa kadalika fi lmansuub walmajruur oo markii aad tiraahdid tan hore qaamaa waqacadaa maya qaamaa waqacada akhawaaka marka tirahdid ood akhawaaka qacadadii dambe aad ugu dhigtid qaama alifteeda intay u laabanay akhawaakay u laabanay maxay noqotay marka damiirkaas inuu u laabto ficil kale oo ka dambeeya faacilkiisoo mutaakhir lafdan rutba ah waxaa loo saamaxay arrintaas ayadaa liannahu cumdo waa lagama kaaftoomo laakiin mansuubkii iyo majruurkii waa laga dhaafi waxaa layihi iy waa laga kaaftoomaa marka maxduurkaas in lagu dhaca ma ah markaasuu musanifku wuxuu iri walaysa min atanaasuci kamid maaha qowlu imri اlqays walow anamaa ascىa liadnaa maciishatin kafaanii walam atlub qaliilu min almaali walow anamaa ascaa haddaan soco lahay liadnaa maciishatin maciishatan ugu hoosayso inan raadiya haddaan marka hore u shaqay lahay kafaanii waxaa ikaafi lahay qaliilu min mulki qaliilu min almaali maal intiisa yaraa igu filnaan laheed oo walam adlub aanan dalbi lahayn mulkan marka fiiri yani macnihi haddaa fahamtid musanifkaa sharxi doono waxaan oo dhan waa kaaga filnaanaya walow anna maa ascaa haddaan soconahay liadnaa maciishatin maciishatan ugu yar kafaanii waa igu filnaan lahayd oo walam adlub aanan dalbi lahayn boqortooya qaliilun aa igu filnaan lahay min almaali marka fiiri kafaanii waxay rabtaa qaliilun in faacil ka dhigato walam adlubna mafcuulay rabtaa laakiin labadaas ficil qaliil kuma doodsana hadda lafdi ahaan oo icraab ahaan way ku doodi karaan laakiin macna ahaana diideyso oo imruulqays wuxuu yiri markii hore oon aniga hadda waktigan dheer iska dayacay haddaan wax yar inaan ku noolaado aan raadi lahay oon boqortooye aan raadi lahayn wax yaraa igu filnaan lahay laakiin boqortooyean raadiyey mana gaarin wixii yaroo igu filaanahayna uma shaqaysanin saasay macnihii ka dhigan tahay marka wuxuu ku leeyahay kafaanidii qaliilin waa faacilay u tahay walam adlumna mafcuulkeeda waa maqan yaho mulkana mafcuul u ah waxaan saas u niriyey haddaan walam adlum aan qaliilan ka an aan mafcuul ugu dhigno macnihii baa isdiidi lahay hadduu yidhaahdo marka horo nolol hooseysta hadaan raadi laha aan raadi lahay maba raadinine oo walam atlub aanan dalbi lahayn haddii la dhihi lahay qaliilan wax yar aanan dalbi lahayn kayf markii hore buu ku yiri wax yar maba dalbino buu ku yidhi marka hore haddaan wax yar inan raadiya aan ku talageli lahay waxawa oo walam atlub aanan dalbi lahayn wax yar say ku noqon kartaa يعني macnihii waxa waaye walow ana maa asca haddaan soco lahay liadnaa maciishatin maciishatan ugu yar haddaan u soco lahay umaba soconin waay liannahu sida noo imaan doonto lowda haddii shay muhbat la geliyo low jaaanii zayd hadduu imaanay imaba imaaninay macnihii ka dhigan tahay marka walow ana maa asca liadnaa maciishatin haddaan u soco lahay maba u soconine oo walam adlub aanan dalbi lahayn haddii la yidhaahdo boqortooy aan dalbi ahayn waaba dalbaye qaliiluna ugu filnaan macnihi saasuu ku toosan yahay fiiri marka musanifkaa sharxaya wadalika lianna sharda hada albaab waxaa u shardi ah an yakuuna alcaamilaani labadii caamil inay yihiin muwajahayni ilaa shayin in loo jihay waaxidin keli a ah, kamaa qadamna walow wujiha hunaa kafaani haddii loo jihay lahay iyo wa adlub ilaa qaliilin wada raadi lahaayeen fasada almacna haddii la dhihi lahay kafaanii qaliilun walam atlub qaliilan haddii la dhihi lahay macnihii baa fasaadi lahay lianna low oo low annamaa ascadaas tadulu waxay tusinaysaa calaa imtinaaci shayi shayga reebtoonkiisaoo liimtinaaci khayriga uu la reebtoomay fa idaa kaana maa bacdaha muthbatan waxa ka dambeeya wax muhbat oo manfi aanan ahayn hadduu yahay kaana manfiyan uu isu bedelayaa naxw waxaad leedahay لو jaaanii hadduu ii imaan lahaay zayd maba ii imaanin waa marka fiir jaaanii oo muhbata nafya isu badashay akramtuhu waan karaamay lahay laakiin hadda maba karaamaynin waa liannahu majii'i lama helin wa idaa kaana manfiyan hadduu yahayna waxa ka dambeeyane kaana muhbatan yani muhbatu isu bedelaya naxwu low lam yusi hadduusan i xumaynin low lam yusi hadousan xumaan samaynin waaba sameeyey fiiri lam usidaas nafyiga ihbaada isu badasha low lam yusinii haddaad tidhaahdid hadduusan i xumayn lahayn waaba i xumeeye lam ucaaqibuhu ma ciqaabi lahayn waaseba ciqaabay oo waxaa weeyaan liannahu isaa'adiyaa la helay wa calaa haadaa midkan haddaan qabanno fa qowluhu ana maa ascaa liadnaa maciishatin ou yidhi manfiyun waay liannahu waa muhbat likownihi fii nafsihi muhbatan walow anamaa ascىa hadda maadi naafiye ma aha walow ana aladii ascىa liadnaa maciishatin saas waay marka walow ana maa ascىa haddaan soco lahay liadnaa maciishatin haddaan marka hore raadi lahay maciishatan ugu hoos haddaan raadi lahay maba raadinine yaa imaanayso ayib waqad dakhala calayhi xarfulimtinaac yaa galay wa kulu shayin imtanaca wixii reebtooma licilatin habata naqiiduhu wa naqiidu sacyi socodka bedelkiisa liadnaa maciishatin loo socdo waxaa bedel naqiid u noqon karo cadamu sacyi liadnaa maciisha maciishatan ugu yar oo loo socdoo la waaye marka waxay noqonay walow anamaa ascaa hadaan soco lahay liadnaa maciishatin maciishatan ugu hooseysa raadinteeda haddaan u shaqay lahay maba u shaqaynine ay hadda kuu maray ayib walam eh, tii kale maxay ahayd walam adlubne muthbatun waay waa likownihi manfiyan bilam baa lagu anfiyey wa dakhala caleyhi xarfulimtinaac yaa galay walam adlub aanan dalbi lahayn waaba dalbaye oo ithbaada isu bedelay falow wujiha marka walam adlub haddii loo jihay lahay ilaa qaliilin loo jihay lahay la dhihi lahay walam adlub qaliilan la dhihi lahay wajaba fiihi waxaa waajib noqon lahayd ithbaatu طalab اlqaliili shay qaliil ah inuu raadiya in la sugo wahwa caynu maa nafaahu awalan wixii hore u diiday waay oo wuxuu yiri walow anamaa ascaa haddaan soco lahay liadnaa maciishatin maciishatan ugu yar haddaan u soco lahay umaba soconine marka haddaad tidhaahdi walam adlub aanan dalbi lahayn qaliilan wax yar aanan dalbi lahayn waaba dalbay wax yaraan dalbay kayf wax yar ma aan dalbi lahayn waaba dalbayay noqon lahayd marka waxay noqon lahayd kuwiis markii hore diiday owri marka hore haddaan raadi lahay nolo iska iska yar maba raadinine oo walam adlub aan dalbi lahayn qaliilan wax yar aan dalbi lahayn waaba dalba wax yar aan dalbaye marka waxay noqon lahayd wuxuu yidhi mabkii horeba ma raadin inuu hadda sugay noqon lahayd marka wa idaa batala daalika midkaas hadduu buray tacayana waxaa caynoobay an yakuuna mafcuulu adlub adlub mafcuulkeeda inuu yahay maxduufan wataqdiiruhuna waxay noqon lahayd walam adlub ilmulka macnihii markaas wa muqtadaa daalika marka hadalkiisa aruurkiisa waxuu noqonayaa annahu طaalibu lilmulki mulki inuu dalbay wa huwa almuraad marka hadalkii beydka lagala jeedo waxa weeyaan aniga markii hore boqortooyaan raadiyey haddaan wax yar iska raadi lahay wax yaraa igu filnaa lahay laakiin wax yar ma raadinin boqortooyada aan raadine ma aanan gaarin macnihii marka saas isku toosi lahayd sidaas marka ay baabka ugu noqotay musanifka hadda beytkaas eh, xarbu sharis ayuuna geliyey iyadoo macaanidaas oo kale hadda kitaab sidaan oo kale in lagu sheega ay dhib badan tahay haddana tamriin lidaakira waay marka qaarkeed macnihi waadix qofka fii dihnihi laakiin qofka aad u gudbinaysid iyaadan garanaynin sida adiga aad u fahamsantahay inuu kuula fahamsan yahay khulaasat lqowl waxaa waay imru urqays wuxuu iri aniga boqortooyaan raadiyey boqortooyadaas haddaana raadi lahayn oon marka hore wax yar iska raadi lahay wax yaraa igu filnaa lahay laakiin markii horeba ma raadinin wax yar wabitaali wax yar iguma filno oo boqortooyaan raadiyey ma gaarti mase maya maya dhexdiiyaan ka baxay calaacal weeyaan laakiin haddii la dhihi lahay qaliilan ay labadooda wada raadinayaan waxaa noqon lahay tanaaqud inuu ku dhaco oo wax yar haddaan iska raadi lahay wax yaraa igu filnaan lahay oo aan wax yar haddaanan dalbi lahayn wax yar haddaana dalbi lahayn waaba dalbay wax yaraan dalbay marka hore haddaan wax yar raadi lahayn maba raadin inuu yiri haddana wax yar hadaan aan aan aan aan aanan dalbi lahayn wax yar haddaanan dalbi lahayn waaba dalbay wixii yaraan dalbay marka waxay noqon lahayd beytkii qeybtiisa hore qeybta dama isdiidi lahayd fa in qiila haddii la yidhaahdo inamaa yalzamu fasaadu jaclihi in asiga laga yeelo fasaadkiisa yaa laasimayo min baabi tanaasuci laga yeelo waa licadfika lam adlub aad cadaftay calaa kafaani markuu macnaha fasaadayo haddaad tiraho fasaadka wuxuu ku imaan karaa lam adlub iyo kafaani markaad isku cadaftid oo tiraha walam adlub waxay ku cadfantahay calaa kafaani walow qadartahu haddaad qadartid lam adlubti mustanafan haddaad qadartid kaana nafyan maxdan oo iska noqon lahay hayra daakhilin aanan gelin taxta xukmi low oo haddaad tiraahdeed walow annamaa ascaa haddaan soco lahay liadnaa maciishatin maciisha inteedii ugu yar umaba soconine kafaanii waa waa igu filnaa lahay walam adlub mana dalbin la yidhaahdo oo tan hore aan lagu xirin walam adlub ma dalbin haddii la yidhaahdo qaliilan ma dalbin oo mustanaf laga dhigo ma dhici kartaa inay toosaantaa la layiri markaasuu qultu inamaa yajuusu tanaasuca waa banaan yahay bishardi an yakuuna bayna alcaamilayni labada caamilo wax ku dooda inuu ka dhexeeyo awgeed irtibaadun wa taqdiiru listinaafi in istinaaf la qadaro lila walam atlubku ma cadfana kafaanine yuziilu lirtibaad labada ficil isku xirnaashadeeda meesha ka baxayso xataa haddii walam adlub la yidhaahdo walam adlub haddii istinaaf la yidhah taa macnihi ma toosay hada fiiri walow ana maa ascaa haddaan soco lahay liadnaa maciishatin mana u soconine kafaanii qaliilunaa igu filnaan lahay laakin hada uma soconin walam adlub ma dalbin qaliilan haddii istinaaf laga dhiga xataa tanaaqudkii lagama baxsanayn walam adlub ma dalbin qaliilan ma dalbin oo markaa la yidhaahdo boqortooyaan dalbay haddii la yidhaahdo xataa hadalkii isma qabanay sidii laga rabay haddaanan u soco lahayn haddaan u soco lahay marka hore maciisho yar in raadiye maba raadinine walam adlub aanan talbin walam adlub mana talbin qaliilan waxay noqon lahayd wixii hore uu soo sheego la soo celiyey marka hore buu ku yidhi haddaan aniga nolol yar aan u socolahay mana u soconino lowdia u diiday hadalkii asiga la caday walam adlub taakiid unba iska noqon le hadii istinaaf la yihahdo xataa ayb wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin